maalintii dhulkeenna mawlihiinna uumay looga meershay cadowgo ciiddeenna laga miday calankeenna muuqiyo midabkiisu wacan yahay ilaa jabanka maanta midhihii xorriyadeed ma gurane maxaa dhacay yaa muusadoo liqay aawa darartii maante waa su'aal muhiimo qalbigayga maratee aan idiin macneeye dilka maqalka ii fura magax weeye sharafiyo waa macaan xorriyaddu kamana maarmo aadmigu waase malaabawne markii horeba lama hebin midabkii caddaayo madow lagu bedelay baan madax bannaani moodnaye mujrimki iyo munaafaqu isku meherag weeye gumaysigu markuu baxay nafdigiisii baa hadhay mudanayaal kusheeg iyo maamul aan wax garanoo musuqmaasuq iyo eex makri nugu hogaansho maqaarsaara baa kacay mixnatii ka sii daran gaaladu mareegtiyo mugdi baa dib loo galay maqaam dawladnimo oo meel mariya hadabkii maandeeq u holashiyo iska daabo mudankeen sharaf lagu mushaaxee majaar dhooga naga galay manhajkii ilaahayo koon diinta maanaca murugiya dhibaatiyo mawraaya hadime intay madaxyaweynkii mudku haanta la ekaay sidii dumar masayr galay meelaan dari ka raacayn maqaraaru baayeen milatari risaas iyo madaafiic ku raranba xukunkii ka meersaday askartii markii hore waxay muujiyeen hawl mashaqase waxay timid markii odagu nagu yidhi mise waan mamnuuco maanta laga bilaabo marwe iyo ninkeed timan ciddii muragka jeeto markaan iga galaabtana madaxaan ka jarayaa maxaa waxay gacankay ku yihiin mushkiladu hanti wadaagga mooskey meeluga dhaceenoo maarkiisinkiibay majaxaadinayaan annaguna ma diidine majnuun falan inaan nahay mascarad iyo sacab iyo muusig iyo ciyaarbaa masrax looga tumayo madaxweyne noolow ayaa loogu mahadnaqay manhajkii ilaahiyo qoon diinta maanaca murugiyo dhibaatiyo ma huraaya adinne masiibaa dig soo tiri waa caasi mudankiiyo halkii madaxuu aaday mashuuna u raacaya midnimadii fashilantoo dulmi laysku maagiyo makri curi kacaankii majaraha u qabay eex qabiilkii muddada hiil ku jiraa mideedaxay miiskii la soo saar dhammaan maamulkii sare iyo madaxdii qaybaha nimbe marag madoontada muuqateen qarsoonay miisaanka saariyo mililkii lahooshiyo midhiibkiiyo dhunkaashii meel ku shubay intuu karay ma ka soodha waxay tidhi aan malab garbuurtoo maal badan hadhaystee mar un yaa wasiiriyo maareeya iga dhiga maxaan baa qaraar dhalay makaan weyday nabaddii mataanihii isqoonsade misaar laysu wada tumay miigiga lagu duqay ubad masbax lagu rido dayaal maata lagu la marwow ninkeedii mid yahay iskuli xoog muuqaalka qarankiyo milatarigeeedu milashii biyaa toos maatadii u boobtoo muu noqoy biliiskii meel kastaba shacbiguu kahay muuqaalkii suutax murugoo wadanigii madnuu noqoy dadweynihii mashaqada la wada arag laga maarmi waa digir saddex magac jamhadalihii sheega inay mucaaradii maamulkii kacaankoo majaraha awoodeen ka muquuninayaan loo mahay warkoodii maal iyo naf lagu gaar midibnimo dagaal adag lagu doomar gobollada midig lagu furay maalin weyn kacdoonkii muqdishooo dhan saamay madaxtooye lagu yaac nadaafyada goobtiyo mar hadday jantaanihi calkii mawdi waayeen meegaarka xaradiyo muska qaar ka soo galay maadatalada waa ukoow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaaree dabadeed maxaa dhacay manhajkii ilaahiyo foon diinta maanaca murugiyo dhibaatiyo mawuraayo hadinne macbuud baa ku dhaartayo maleeshiyooyinkii kacay waa sii muuqday odagii markay muran bilaabeen mixnadaa waxaa dhigay mar aan suurno mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda lagu heshiiyiyo mawqif iyo axdi iyo maxay dhaxay shaykaasina boqolbaa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan garta madarka loo aad ninba sheeg midmaantiis markii hore ninkii kacay majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaanku muddaan silax u soo maray mid kalaa wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray mid kalaa wuxuu yidhi middaan ciil u qabayo middaan ciil u qabayo markii hore anaa rabay mid kalaa wuxuu yidhi widdiyaha anaa tumay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maray daabka uga dhigay mid kalea wuxuu yidhi midiyaha la sheegaa anaa mariyey soofaha mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo ku mudhay meeshii lala rabay ismaandhaabkii sii korodh madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuucinu helo madbax noqotay xaajadu muruq daarufay timid mid walbaa qabiilkii muusannaw iskula tuur yaa maali jiray yidhi ma su'aalin odayadii bedelayay beelaha waxa madax qalalo iyo mayl badan inuu dhaco looga maarmi waayee makri loogu ciidami loona ururi mooryaan miyi iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muraayadii dalkeenniyo muqdishona warkeeda mood iyo nool laf iyo maal lagu mari dagaalladii ma meel dhayan xasuuqii lagu laayay maatada ma uraankii kala guur nimbo ooday meegaas ma xisoodo weeye isagoo ka murugoon ma shaqooyinkuu falay sida duceegalool owr ka dhex joogin maatada ma agoomaha maqashii adduunyada inuu madax u yahay duul uu meeradoodiiyo maskarkoodu lumiyo ka malaatay noloshii manhajkii ilaahiyo qoontii damaanaca murugiyo dhibaatiyo mawuraayo hadime intaasoo marxaladood dib haddaan u milicsado marag waxaannu helayaa maqaam dawladnimo iyo maamul dadkiis iyo madax bannaani lama helin maraan baan xasuusanay taariikhdu waa maguurtee maskaxdii fayowbaa ka macaashta waayaha mahadhada ku reebe dad munaafaqshada iyo maqal amarka oo raac anaa kaa masuulee uule muraadkayga iyo buli markaan yeeli mayno masri waa ku daallaya maxaa maanta noodana qaran iyo midnimo iyo ma rabnaa xorriyad wacan maxaan dawladnimo iyo ma rabnaa mas-uul haga calan ina matele iyo ma rabnaa danjiro mudan miisaan cadliya iyo ma rabnaa garsoor xaqa muruq cadow difaaciyo ma rabnaa makaabadas maalmaha moolka iyo khiyaamaha ma rabnaa inaan nahay magantii ilaahay maandeeq hadda rartee ma rabnaa isfaham iyo nabdaa lagu ejiiyiyo midnimiyo walaalnimo macnaha garanay waa haa ma adkay jawaabtuna muslimo waxay tahay naagaarka dunidan macbuudkii abuuree makhluuqiisa naga dhigay manaas kuu diyaariyey waayaan marhabownee ku midooba ku midooba waa dane